bsmi illaahi الرxmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu zakariya yaxya bnu sharfi الnawowiyu raximah اllahu tacaala kitaabu adkaari اljihaadi hada maxaluhu jihaadka adkaartiisa kitaabkeedii weeyaan meeshaan ama kan maxalkiisii uu yahay ayb amaa adkaaru safarihi safarkiisa adkaarta ku saabsani wa rujuucihi soo noqoshadiisa adkaarteeda fasayatii wou imaan doonaa fii kitaabi adkaari safar ayuu ku imaan doonaa in shaa allahu tacaalaa wa amaa maa waxa yakhtasu bihi ou la gaar yahay jihaadku oo adkaar ah fanadkuru minhu waan sheegi doonaa maa xadara alaana hadda wixii ku jira maskaxda mukhtasaran iyadoo markaasi lasoo koobay baabu istixbaabi su-aali shahaadati shahaado in la weydiisto sunanimadeedii caddaynteediibuu u baab yahay hore waxaan usoo marnay qofka inuu geeri tamaniye ma aha oo laa yatamanayanna axadukum almowta lidurri nasala bihi dhib ku yimid darteed ilaahu aan dhintayounan dhihin tan marka iyadu sidaas ma ahano waa ka duwan tahayo shahaadadii oo dhimasho inay tahay la og yahay ayaa ilaahay la weydiisanayaa maadaama maqaam sare qofka uu ku uu rabo rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa can anasi radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam dakhala calaa ummi xaraamin ayuu usoo galay ummu xaraam binti milxaan ayuu usoo galay fa naama wou seexday uma istayqada dabadeed waa toosay huwa yadxaku isagoo qoslaayo faqaalat waxay tiri wamaa yudxikuka maxaa kaa qosilsiinaya yaa rasuula allah qaala waxa uu yidhi naasun dad min ummatii ummadeyda ka mida curiduu calaya yaa la iisoo bandhigay qusaatan xaal ay yihiin kuwa duulaya fii sabiililah ilaahi jidkiisa ku duulaya xaal ay yihiin yarkabuuna waxay korayaan habaja haada albaxri baddaan duudkeeda ayay korayaan korkeeda muluukan boqoro iyagoo ah cala alasirati asirati yacnii sariiro korkooda ah ow amase mithla almuluuki boqorada oo kale iyagooba la mid a ah. faqaalat qaalat yaa rasuula allah waxay tiri rasuulka ilaahayow udcu llaaha ilaahay bari an yajcalanii minhum inuu iga yeelo kuwaas fadacaa lahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulkii waa u duceeyey oo inay kuwaa ka mid noqoto umu xaraam marka cubaadatu bnu saamit ayaa qabay dagaal ayuu baxay uu aaday wuxuu koray badda meeshaa ayay marka jihaad ka galeen way soo laabteen markii ay soo noqonayeen ayaa hashi ayaa ayay ka dhacday markaasay ku istaagtay waana dhimatay marka ayib marka ilaahay ducadii nebigana waa u aqbalay ayb ayb marka eh, xadiidka maxalushaahidkiisa waxaa weeyaan udcu llaaha an yajcalanii minhum ilaahay ii tuug oo ii bari inuu aniga iga yeelo kuwaas shahaaday tamanisay marka dadkaa ku dhimanaya ilaahay jidkiisa oo waddada alla ku duulaya inaan ka mid noqdo ii bari marka nebiga ilaahay waa u bariyey naagta marka hadday jihaadka raacdo oo ay iyadu markaa dadkaas u khidmeyneyso maxramkeediina uu la jiro dhib ma laha way bannaan inay saas yeelaan umu sulaym waata tiri kunnaa nudaawi ljarxa dadka waxaan daawey jirnay dhaawaca wa naxmilu lkalma kuwa dhaawacmayna waa qaadi jirnay oo kamaa qaalad waxyaabahaasay marka qabanayaan qultu thabaju lbaxri bifatxi thaai lmuhalathati thada la saddex dhibiceeye kordhigeeda waay wabacdahaana baa-un ayaa muwaxadatun la hal dhibiceyey maftuuxatun la kordhigay aydan huma jiimun jiim ayaa kadib ku xigo ay dahruhu dhabarkiisa wa ummu xaraamina biraa weeyaan xisaam inaad ku qalada ayuu diidayaa waraweynaa fii sunani abi daawuuda watirmidiyi waannasaa-iyi wabni maajah can mucaadin radia allaahu canhu annahu samica rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkuu maqlay yaquulu dhahayo man sa'ala allaha qofkii alla weydiisto alqatla dil min nafsihi nafsadiisa ayb saadiqan nafsadiisa xaggeeda markaa ka weydiisto saadiqan isagoo run sheegaya uma maata dhinto ow amase qutila la dilo fa ina lahu wuxuu leeyahay ajra shahiidin shahiid ajarkiisaoo kale qaala tirmidiyu xadiidun saxiix kanna marka kii hore macnihiisaba warawaynaa fii saxiixi muslimi can anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama man dalaba qofkii dalbo ashahaadata shahaado saadiqan xaal uu yahay isagoo run sheegayo oo ilaahay ugu run sheegayo ucdiyahaa waa la siiyaa isaga shahaadada walow lam tusibhu yaanayba asiibine shahaadada marka darajadeeda waa qaadanaya yaynanba asiibin oo aysan ku dhicinba marka sidqi ilaahay subxaanahu watacaala iyada sidqi in lagu warsadaa la rabaa waraweynaa fi saxiixi muslimin ayda can sahli bni xunayfin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal man sa'ala allaha tacaala qofkii ilaahay weydiisto ashahaadata shahaado bisidqin run ku weydiisto ballaqahu allaahu ilaahay waa gaarsiiyaa manaasila shuhadaa shuhadada darajooyinkooda ayuu gaarsiiyaa waa in maata haba ku dhinto calaa firaashihi gobashiisa korkeeda yacnii ninkii ilaahay shahaado weydiisto run ku weydiista laakiin shardigaasay leedahay runnimo beenbeen aynan ka ahayn ilaahay wuxuu gaarsiiyaa darajada shuhadada ay gaareen firaashkiisaba ha ku dhinto qofkaas marka adoo firaashkaagii ku dhimatay ayaa ilaahay darajada uu ku gaarsiinaya baabu xahi limaami imaamka boorintiisa uu ku booriyo ama ku tirtirsiiyo caddaynteediibuu u baab yahay amiira sariyati sariyada amiirkeeda calaa taqwa allaahi tacaala alla kacabsi uu ku booriyo alla kacabsi uu ku booriyo wa tacliimihi baristiisa iyaahu amiirkaa uu baro maa yaxtaaju ilayhi wuxuu u baahan yahay oo min amri qitaali caduwihi cadowgiisa la dagaalankiisa shaniga ku saabsan ah wa musaalaxatihim la heshiintooda iyo wagayri daalika yacnii baabkan wuxuu u baabayahay imaamka inuu ku tirtirsiiyo ku booriyo ilaalada uu dirayo amiirka ninka u ah inuu alla ka cabsado maalan nebigaa wuxuu dirayaa ciidan meelu u dirayaa u bixinayaa ciidankaas amiirkiisa ayuu ku tirtirsiin jiray nebiga alla ka cabsi oo wuxuu dhihi jiray ilaahay ka cabso maxaa yeele dad ayuu wadaa dadkaasi waxay u baahan yihiin maamul ilaahay looga cabsado iyaga naftooda waxay maal ayuu tawalinayaayo maal ayaa la qaadayaa maalkaas lasoo qabta alla ka cabsi buu u baahan yahay naago iyo ilmo ayaa lasoo qabanayaa in ilaahay looga cabsaday u baahan yihiin xarbiga lala dagaalaya dagaalkiisa wuxuu u baahan yahay axkaamiyo in ilaahay looga cabsado iyadoo laftirkeeda waxaasoo dhan waxaa jamcinaya marka taqwallaahi wa tacliimihi iyaahuna waxay tahay imaamku inuu baro baabu tacliimi alimaami amiira sariyati ninka madaxda u ka amiir sariyada uu madaxda uga dhigayo inuu baro <coughs> maa yaxtaaju ilayhi wuxuu u baahan yahay oo min amri qitaali caduwihi uu uga baahan yahay kadigaa ku saabsan cadowgiisa siduu ula dagaali lahaa sida ula heshiin lahaa waxyaabahaas rawaynaa fi saxiixi muslimin can buraydata radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sal allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa amara haddii uu ka madax yeelo amiiran amiir calaa jeyshin ciidan korkii uu amiir ugaga yeelo ow sariyatin ama ciidan ilaalo awsaahu waa dardaarmaayey fii khaasatihi awsaahu wuu u dardaarmayey fii khaasatihi gaar ahaantiisa bitaqwa allaahi alla ka cabsi ayuu ugu dardaarmayey yacnii isaga si gaar ahaaneed waman macahu dadka isaga la jirana waa u dardaarmayay alla ka cabsiba u dardaarmayo min almuslimiina muslimiinta ana awsaahu wou la dardaarmayay nabiga amiirkaasi fii khaasatihi isaga gaar ahaantiisa bitaqwallaahi <clears throat> alla ka cabsi ayuu u dardaarmayay iyo waman inuu ilaahay uga cabsado macahu isaga <clears throat> <clears throat> wamanna waa u dardaarmayey macahu isaga la jiro oo min almuslimiina muslimiintana khayran khayr buu ugu dardaar warinayay oo alla ka cabsana waa dhahaya muslimiintaasna khayr iyo wanaag ayuu kula dardaarmaya uma qaala wuxuu dhahayay uqzuu duula bismi illaahi ilaahay magaciisa ku duula idinkoo kaalmaysanaya fii sabiilillaahi waddada alla dhexdeeda qaatiluu la dagaalama man kafara billaahi qofkii ilaahay ku kufriyey uqzuu duula walaa taqulluu ha boolinina booli qaadinina yacnii qaatiluu man kafara billahi qofki ilaahay ku gaaloobay la dirira iyada laftirkeeda marka waxay u baahan tahay dacwo iyo waxyaabahaas nacam siu sheegi doono uqzuu duula walaa taqulluu habililiqaysanina dagaalka marka la galo qola la eriyo maal waxbaa laga qaadaya maalkaas qof walba in si gaara ah oo u qaata lama rabo axkaam buu leeyahay axkaamta in la marsiiyo walaa taqdiruu ha dhagrinina dhagar ha samaynina qadrigana lama ogola oo ninka haddaad heshiis la gashay ha uga bixin ha dhakrin ayb walaa tumathiluu ha jirdilinina musla ha samayninina muslada waxaa la yidhaha qofka in isha laga soo bixiyo dheg in laga gooyo carabka in la jaro faruuryaha la googooyo waxaasoo kalea la dhahaa qofka la fool xumeeyo isaga dhan walaa taqtuluu ha dilinina waliidan hadilinina cunug yar ama walaa taqtu a ubad ha dilinina yaryar wa idaa laqiita haddii aada la kulanta caduwaka cadowgaaga min almushrikiina mushrikiinta ka mida fadcuhum ugu yeer ilaa halaadi khisaalin saddex arrimood wadakara alxadiida bituulihi haddaad ninkii la dagaalamayso cadowgaagana saddex ugu yeer marka hore war ilaahay waxida oo towxiidka ugu yeer hadduu kaa yeelo khayr ka tag haddii uu diidana jizye inay bixiyaan sidoodana loo daayo haddii uu diido ilaahay tala saaroo la dagaal markaa baabu bayaani ana asunnata lilimaami wa amiiri sariyati idaa araada gaswatan an yuwariya bigayriha baabu bayaani ana sunnata sunnadii inay tahay caddaynteediibuu u baab yahay baabkani lilimaami imaamka loo sunneeyo wa amiiri sariyati sariyada amiirkeeda idaa araada haddii uu doono gaswatan duulaan an yuwariya inuu tawriyeysto tabeysto bikayrihaa meesha u socdo meelaan ahayn ama dulaankaa waxaan ahayn inuu ku tabaysto tawriya yuwarii waraa yuwarii tawriyatan ayb facala oo waxaa weeyaan oo iyada markaa laamta ka bugto laamta ka bugto tawriyatan ayaa lagu keenaa tawriyada marka waxaa la yihaha tabaysi tabaysigana marka waxay tahay qofkan hadal dudub ah ayaa u sheegaysaa oo uu si kale u qaado karo adigana aada si kale ujeedid oo maalan waa maxay tabaysiga maxaa ka mid ah qofku markuu rabo inuu jowhar ku duulo kale markuu maala nabiga sal l slam uu rabo dhankan jowhar oo kale inuu lacalla ku duulo tusaale waa jowhar wuxuu waraysanayaa bil gudaheed muddo bil aba wuxuu wareysanayaa baraawo iyo dhulkaas baraawosay tahay xaalkeeda yaa joogo maxaa ka jiro jidkii meeqa jidaa loo maraa baraw oo laga galaa dadkii marka waxay u malaynaya inuu baraawo ku duuli rabo ayagoo kadsoon marka jowhar u galaya marka tawriyadu saas beenna maaha hadda been lama sheegin mogta ayb inay sidaa marka sunanimadeeda rawaa-inaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can kacbi bni malikin radia allahu canhu qaal lam yakun ma uunan ahayn rasuulullaahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka yuriidu inuu doonayo safratan safar ilaa waraa waa xeeladaysanayay bikeyriha ku xeeladaysanayo ku tabaysanayo baabu ducaa'i liman yuqaatilu aw yacmalu maa yuciinu cala alqitaali fii wajhihi wa dikri maa yunashiquhum wa yuxariduhum cala alqitaal baabu ducaa'i buu u baab ducadii cadaynteedii liman loo duceeyey yuqaatilu dagaalamayo ou yacmalu ama samaynayo maa shay yuciinu kaalmaynayo cala alqitaali dagaalka kaalmaynayo fii wajhihi wejigiisa in markaa loogu duceeyo wadikri maa iyo shay sheegitaankiisa yunashiduhum nashaad gelinayo firfircooni gelinayo wayuxariduhum boorinayo cala alqitaali ku boorinayo qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hoya nabiyu nabigaanow xarid boori almuminiina muminiinta cala alqitaali dagaalka ku boori oo kici dadka oo waxaad ku kicisaa yacni inay dagaalamaan u kici wa qaala tacaala waxaridi lmu'miniina mu'miniinta boori warawaynaa fii saxiixay albukhaariyi wamuslimi can anasin radia allahu canhu qaal kharaja rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga waa baxay ila alkhandaqiba u baxay fa idaa almuhaajiruuna muhaajiriinta waaba iyagoo walansaaru iyo ansaartii yaxfiruuna ay qodayaan fii hadaatin subax baaridatin qabow badan bay qodayeen godka gufeyska falamaa ra-aa markuu arkay maa bihim waxa ku sugan oo dushooda oo min annasabi daal iyo waljuuci baahi ah qaala waxa uu yidhi allaahuma ina alcaysha cayshu laakhira faqfir lilansaari walmuhaajira allaahuma yaa allahu allow ina alcaysha noloshu cayshulaakhirati aakhira nolosheeda waaye nolosha runta ah taas waaye oo in loo shaqaystaana ay tahay faqfir ilaahu u dembi dhaaf lilansaari ansaari iyo walmuhaajira iyo muhaajiriin marka qof shay <clears throat> jihaadka wax kaalmaynayo qof samaynayo ama qof dagaalamayaba in la kaal in hortiisa loo duceeyo isagoo weliba ku maqlaayo in loo duceeyo waa kuwaan hadda iyago marka godkii godkiibay qodaayeen bay ku jireen nebiga iyagoo maqlaayo u duceynayo ayb baabu اducaaءi wاtadaruci wاtakbiiri cinda alqitaali waاstinjaazi اllahi tacaala maa wacada min nasri اlmu'miniin baabu ducaai ducadii cadaynteediibuu u baab yahay iyo watadaruci isbihinbihin oo ilaahay laysu duleeyay watakbiiri alla weyneyn allahu akbar layidhaha cinda alqitaali dagaalka agteeda waistinjaazi illaahi tacaala iyo ilaahay go-naan in laga dalbo inuu gooyo maa wacada wixii uu yaboohay min nasri lmuminiina muminiinta gargaarkooda istinjaaz yani ilaahaybaa waxaa laga dalbayaa inuu gooyo nasrigii u ballan qaaday oo uu keenay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniina idaa laqiitum hadaad la kulmaysaan fiatan koox fahbutuu sugnaada wadkuru llaha ilaahay xusa kahiiran in badan lacallakum waxaad mudantihiin tuflixuuna inaad liibaantaan wa adiicuu adeeca allaha alla adeeca warasuulahu rasuulkiisa adeeca walaa tanaasacuu hadoodinina oo ha isqilqilaafinina fatafshaluu markaa aada fashal ou idinku dhaco watadhaba markaa ay tagta riixukum xoogiinana uu tago wasbiruu sabra in allaha alla maca saabiriin u ahaaday saabiriinta macooda walaa takuunuu ha ahaaninina kaladiina kuwii oo kale kharajuu baxay min diyaarihim guryahoodii kasoo baxay bataran xaal ay yihiin kuwii qooqayo batiriina xaal ay yihiin kuwa qooqayo wari-aa annaasi muraa'iina xaal leeyihiin kuwa istustusaya annaasa yacni dadka wayasuduuna can sabiili illahi ilaahi jidkiisana mancinayaan kuwaasoo kale gaaladaasoo kale ha noqonina qaala bacdu lculamaai culamada qaarkood waxay yidhaahdeen haadihi alaayatu alkariimatu aayadan wanaagsani ajmacu shay-in shaykan ugu ururin og waayo jaa-a ku yimid shaykan ugu urursanoo jaa-a yimid fii adabi lqitaal ku yimid dagaalka adaabtiisa oo yacni guusha udub dhaxaadkeeda ayay sheegtay arkaanta ay guusha ku taagan tahay ayb ilaahay in la xuso alla la adeeco rasuulkii la adeeco macsi layska dhaafo inaan lays-khilaafin in la sabro gaalada inaan lala mid noqonin oo kibir iyo say ugu soo baxayaan oo kale inaan loo soo bixin warawaynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wa muslimi can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala اnabiyu sala اllahu alayh wali wasalam nabigu waxa uu yidhi wa huwa isaga oo fii qubatihi teendhadiisa ku jiro allaahuma yaa allaahu allow inii anshuduka cahdaka ballankaagii ayaan kuu dhaarinayaa aan ku weydiisanayaa yani wa wacdaka iyo yaboohaaga allaahuma in shiita haddaad doonto lam tucbad lagu caabudi maayo bacda alyowm maanta kadib yacnii intaan hadday baaba-do maanta kadib ilaahu lagu caabudi maayo fa akhada abuu bakrin radia allaahu canhu wuxuu qabtay biyadihi gacantiisa fa qaala xasbuka yaa rasuul allah kaafigaagu waa intaan rasuulka ilaahay kugu filan faqad alxaxta waad ku celcelisay calaa rabbika rabbigaa korkiisa fakharaja waa soo baxay wahuwa yaquulu isagoo dhahaya sayuhsamu ljamcu jamca waa la jebinayaa wayuwalluuna dubur dabadayna jeedinayaan oo carari doonaan bal saacatu mawciduhum saacadda ayaa yabahoodu uu yahay ayb wasaacatu saacaduna adhaa weeyaan midii wareerin badan waa amaru qaraar badan wa fii riwaayatin kaana dalika kaagaasi wuxuu ahaa yowma badrin maalintii badan hada lafdu riwaayati lbukhaariyo wamaa lafdu muslimin faqaala istaqbala nabiyu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waa wuxuu u jeestay alqiblata qibladii huma madda yadayhi labadiisii gacmood buu taagay fajacala wuxuu gudagalay yahtifu birabbihi rabbigii inuu ku qaylinayo oo u qaylinayo yaquulu ou dhahaya allaahuma yaa allaahu allow anjiz lii ilaahu ii goo oo ii fuli maa wacadtanii waxaad ii yaboohday allaahuma aati ilaahu keen oo isii maa wacadtanii waxaad ii yaboohday oo ii ballanqaaday allaahuma yaa allahu allow in tuhlik haddaa halaagtid haadihi alcisaabata jamaacadaani min ahli lislaami islaamka dadkiisa ah laa tucbad lagu caabudi maayo fil ardi dhulka korkiisa ayb laguma caabudo fil ardi dhulka korkiisa lagugu caabudi maayo famaa zaala kama zuulin yahtifu inuu u qaylinayo birabbihi rabbigii inuu u qaylinayo maaddan ou yahay mid taagaya yadayhi labadiisii gacmood xataa saqada intuu ka dhacay ridaahu cimaamadiisii go-iisii qultu yahtifu bifatxi awalihi wa kasri thaalithihi waayeen xarafka saddexaadoo lahoos dhigo ka horeo la kordhiga yahtifu wa macnaahu yarfacu sawtahu codkiisii ayuu kor u qaadayaa biducaa'i warawaynaa fii saxiixayhimaa can cabdillaahi bni abi awfaa radia allahu canhumaa ana rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalama rasuulka fii bacdi ayaamihi maalmihiisii dhexdoodii allatii laqiya fiiha alcaduwa cadowga uu la kulmaayey intadara waa sugtay xataa maalat shamsu intay qoraxdii iilatay uma qaama waa kacay fi nnaasi dadka dhexdoodii wuu ka kacay qaala waxa uu yidhi ayuha nnaas dadow laa tatamanaw liqaaa alcaduwi cadowga la kulankiisa ha tamaninina wasalu llaha ilaahay weydiista alcaafiyata caafiyo weydiista faidaa laqiitumuuhum haddaad la kulantaan fasbiruu sabra waclamuu ogaada ana aljannata jannadu taxta dilaali suyuufi seefaha hooskooda hoosteeda inay tahay uma qaala waxau yidhi allaahuma munzila alkitaab wamujri asaxaab wahaazima alaxzaab ihzimhum allaahuma yaa allahu allow munzila alkitaabi yaa munzila alkitaabi kitaabka midka soo dejiyayo wamujriya asaxaabi daruuraha midka socodsiiyo wahaazima alaxzaabi axzaabta midka jabiyow ihzimhum jabi wansurnaa calayhim ilaahu nooga gargaar marka nabiga wuxuu leeyahay wuxuu yihi laa tatamanaw liqaa alcaduwi cadowga inaad la kulantaan idinku ha tamaninina ayb oo haddaad tirahdaan meelheblaayaan u soconaa iyo kanaan ka dhacaynaa iyo saanan yeelaynaa iyo waa jabinaynaa iyo waxyaabahaas ha dhihinina cadowga maan la kulanna iyo maan la baxo iyo waxa yaan la dhihin ayb cadowga la kulankiisa ha tamaninina oo ha rajaynina ha raboonina laakiin markaad la kulantaan ha cararino sugnaada marka nebiga sidan buu marka wuxuu ku tawasulayay sifaad alle uu leeyahay buu ku tawasulayay laa u ah ducadan iyo mowqifka sidaaba marka u dhahay ihzimhum wansurnaa calayhim wa fii riwaayatin allaahuma munzil alkitaabi sariica alxisaab xisaabtiisu midkay degdegaysa ihzim alaxzaab isbahaysatada ilaahu jebi allaahuma hzimhum wazalzilhum ilaahu jebi wasalsilhum ilaahu dhulka la gariiri warawaynaa fii saxiixayhimaa can anasin radia allaahu canhu qaal sabaxa annabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ku subxaystay khaybara khaybar xilli aroor abuu weeraray falamaa ra-whu markay arkeen yahuuddii khaybar joogtay qaaluu waxay yidhaahdeen muxamedun haada kani muxamedun muxamed weeyaan iyo walkhamiisu ciidankii walkhamiisu bimacnaa waljeyshu ciidanka ciidanka shan qaybood ka koobnaa horay gadaal maymana maysara iyo dhaxal waalkhamiis bimacnaa waljeysh waayo marka falaja-uu ila alxusni dhufaysyadoodii iyo qalcadahoodii bay galeen marka ay magan galeen farafaca annabiyu sala allahu calayh ali wasalama yadayhi nabiga labadiisii gacmood buu kor u qaaday faqaala waxa uu yidhi allaahu akbar kharibat khaybaru khaybar waa kharaabtay waa baabaaday inaa anagu idaa nasalnaa haddaan degna bisaaxati qowmin qolo sabadooda saba waxaa la yidhaha guryaha bannaankooda qolo sabadooda haddii aan anagu degno fasaa-a waxaa xumaaday sabaaxu lmundariina kuwii loo digay waagoodii baa xumaaday subaxoodii yacnii subax xun ayay ku waabariisteen ayb marka allahu akbartaas iyuu ka rabaa waraweynaa bilisnaadi saxiixi waxaanu ku warinay isnaadkii saxiixa ahaa fii sunani abi daawuuda can sahli bni sacdin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wali wasalama hintaani laba laa turadaani lama celiyo ow qalamaa waxaa yar turadaani in la celiyo adducaau duco cinda nidaa-i aadaanka agtiisa wa cinda alba'si dagaalka xarbada agteeda xiina markii yuljimu bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale oo markaa dhex galo yulximuna waa la dabdiyey qultu fii bacdi nusakhi اlmuctamadati yulximu bilxaa'i wafii bacdiha biljiimi wakilaahumaa daahirun dagaalku markuu isdhex gala waa iljaamka sida lijaamka faraska marka afkiisaa la dhexgeliyaa yulximuna waxaa weeyaan marka ay hilbaha iska gurayaan ducada markaa alla la baryo waa la helaa warawaynaa fii sunani abi daawuuda wاtirmidiyi wاnnasaa-iyi can anasin radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa qazaa hadduu duulayo qaala wuxuu dhahay allaahuma yaa allahu allow anta cabudii ilaahu cududeydaa tahay wa nasiirii gargaarahaygaa tahay ka ii gargaarayo bika axuulu ayb ilaahu adaan kuu xeeladaysanaya wa bika asuulu adaan ku difaacaya wabika uqaatilo adaan kuu dagaalamayaa qaala tirmidiyu xadiidun xasan qultu macnaa cadudii cawnii kaalmahaygaa tahay qaala alkhaaabiyu macnaa axuulu axtaaluhu qaala wafiihi wajhun aakharu ayaa ku sugan wahuwa an yakuuna macnaahu almancu celin wadafcu dafcin min qowlika xaala bayna shay ayn labadii shay shaybuu kala dhexgalay idaa manaca axadahumaa midkood haddou manciya min alaakhari uu ka celiyo famacnaahu laa amnacu walaa adfacu ilaa bika ma mancinayo ma joojinayo ma riixayo ilaa bika adi un baan yaan ku kaalmaysanayaan kuu riixayaan kaa mancinaya warawaynaa bilisnaadi saxiixi fii sunani abi daawuuda wاnasaa can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu ana nabiya sal l slama kaana wuxuu ahaa nabigu idaa khaafa qowman qolo haddii uu ka cabsada qaala wuxuu dhahayay allaahuma yaa allahu allow inaa najcaluka waxaanu ku yeelaynaa fii nuxuurihim dhuuntooda wanacuudu bika waan ku magangelaynaa min shuruurihim baan kaa magangelaynaa waraweynaa fi kitaabi tirmidiyi can cumaarata bni zackarata radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul ina allaha tacaala yaquulu alla wuxuu dhahayaa ina cabdii kula cabdii addoonkayga addoonkayga dhammaantii kan fiicani alladii midka weyaan yadkurunii xusaya wahuwa isaga oo mulaaqin mid la kulmaya aqirnahu kan isaga la lamaansan ee cadowgiisa yacnii cinda alqitaali dagaalka agtiisa waaye qaala tirmidiyu leysa isnaaduhu bilqawiyi isnaadkiisu saa uga xoog badna qultu zackaratu bifatxi zaai zaa-idoo la kordhigo walkaafi iyo kaafka wa iskaanin cayni cayntoo la reebay almuhmalati la dhibic tiray beynahumaa dhexdooda ayb waraweynaa fii kitaabi bni sunniyi can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhumaa qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh waali wasalam rasuulku wuxuu yidhi yowma xunaynin maalintii xunayn laa tamanaw liqaa'a alcaduwi cadowga la kulankiisa ha tamaninina fa inakum idinku laa tadruuna ma garanaysaan maa tubtaluuna waxa la idinku imtixaanaya bihi maagaba oo minhum iyaga xaggooda la idinkaga imtixaanayo waxaa xaggooda la idinkaga soo imtixaanaya ma garanaysaane ha ku or ordinina dagaalkii faidaa laqiitumuuhum haddaad la kulantaan faquuluu dhaha allaahuma anta rabbunaa ilaahu rabbigeenaa tahay adiga wa rabbuhum rabbigoodaa tahay wa quluubunaa quluubteenna iyo wa quluubuhum iyaga quluubtoodaba biyadika gacantaadii ku jirtaa wa inamaa yaqlibuhum waxaa ka qaalib noqonaya anta adiga aduunbaa ka qaalib noqonaya ka adkaanaya ayb ayb ibnu callaan marka wuxuu leeyahy lafdu lxadiidi can jaabir lamaa kaana yowmu khaybar xadiidkuna marka eh, ibnu xajar dabaraani ayuu ka isnaadiyey wuxuuna yihi akhrajahu bnu sunni eh, wawaqaca fi nuskhati yowma xunayn wahuwa tasxiifun qadiim lianna akhaa moxamed ibni maslamata wasmuhu maxmuud inamaa qutila bikhaybar itifaaqan meeshaa marka wuxuu leeyahay khaybartaas wuxuu diidayaa yowma xunayntuu diiday waa taxiif meesha wrawaynaa fi اlxadiiثi اladii qadamnaahu can kitaabi bni suniyi can anasi radia allahu canhu kunaa maca اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nabiga maciisaan ahayn fii gaswatin duulaan falaqiya alcaduwa cadowgii bou la kulmay fasamictuhu waxaan maqlay yaquul isagoo dhahay yaa maalika ywmi اddiin maalinta is-abaalmarinta allihii iska lahaayo iyaaka acbudu adaanku ku caabudaya wa iyaaka astaciin adaanku kaalmo weydiisanaya falaqad ra-aytu waxaan arkaya buu yidhi arrijaala ragga oo tusracu la legdaayo dhulka la dhigaayo tadribuha almalaa-ikatu ay garaacayso malaa-igtu min beyni eydiiha horteeda oo min khalfiha gadaasheeda warawa alimaamu shaaficiyu raximahu اllahu fi lum biisnaadi mursalin can اnabiy sala اllahu alayh ali wasalam qaal utlubuu dalba istijaabata adducaai ducada aqbalideeda cinda iltiqaa'i iljiyuush ciidanka kulankooda agteeda markay ciidamadu kulmayaan wa iqaamati asalaati salaada iqaamadeeda agteeda wa nusuuli ilkayfi roobka soo degistiisa agteeda markuu roobku da-ayo qultu waxaan yidhi buu yidhi wayustaxabu waxaa la sunneeya istixbaaban sunnayn mutaakidan adag an yaqra-a inuu aqriyo maa taysara wixii fududaado lahu isaga u fududaado min alquraani aani qur-aan ah yaquula inuu yidhaahdo ducaa alkarbi ducaau lkarbiga aladii qadamnaa dikrahu aanu soo hormarinay wa annahu fi saxiixayni laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu lcarshi alcadiim laa ilaha ila allahu rabu samaawaati warabu lardi warabu alcarshi alkariim weyaan ducaau lkarbi waa soo marnay wayaquulu wuxuu dhahayaa maa qadamnaahu waxaanu soo hormarinay hunaaka meesha fi lxadiidi alaakhari xadiidkii kale dhexdiisa aanu kusoo hormarinay laa ilaha illa allahu alxaliimu alkariim subxaana allahi rabbi asamaawaati sabci warabbi alcarshi alcadiim laa ilaaha ilaa anta caza jaaruka wajalla hanaauka magangalkaaga ayaa xoog batay cidda adig kusoo magan gasho waa cid marka meel xoog badan magan gashay wayaquulu maa qadamnaahu wixii soo hormarinay ayuu dhahayaa fi lxadiidi alaakhari xadiidkii kale xasbuna allahu wa nicma alwakiil ayuu dhahayaa ah wayaquulu laa xawla walaa quwata ila billahi alcasiizi alxakiim maa shaa allahu laa quwata ila billah ayb ictasamnaa billaahi ilaahay baan magan galno ku dhegnay istacannaa billaahi allaan kaalmaysana tawakalnaa cala allahi allaan tawakulna tala saaran wayaquulu xasantunaa maxuu ku dhigay meeshaas xasantanaa buu ku dhigay xasantanaa kullanaa dhammaanteen waadna dhowrtay ajmaciin dhammaanteen bilxayi اlqayuum ayb bilxayi اlqayuumi allihii noolaa ee xaajaadka makhluuqaadka u taagnaa alladii laa yamuutu abadan weligeen weligii aan dhimanaynin wadafacta mau kuu dhigi marka meeshaas wadafacta cana suu'a xumidii ayaad naga reebtay bilaa xawlin walaa quwatin xeelad la-aan iyo awood la-aan oo annaga naga ahaatay meeshaan wuxuu ii dhigay xasantunaa wa dafactu ayuu dhigay keenkaaga ah mm-hmm. ayb wadafacta cana suuءa bilaa xawli walaa quwati ay mina ayb ilaa billaahi alcaliyi alcadiim allihii saraynta badnaa ee weynaa kaalmihiisa baad nagu dafcisay wayaquulu yaa qadiima alixsaani ixsaankiisu midka horeeyo yaa man ixsaanuhu fawqa kulli ixsaan allaha ixsaankiisa oo ixsaanada kale dhan korkii ka sareeyo yaa maalika addunyaa waalaakhira aakhira yaa duun allihii milkiyay yaa xayu yaa qayuum yaa daljalaali waalikraam yaa man laa yucjizuhu shay-un kaanu cajzi gelinaynin waxba waxba aynan cajzi gelin karin walaa yatacaadamuhu waxna uunan la weynaanaynin marnaba unsurnaa nooga gargaar calaa acdaa'ina cadowyadeena haa ulaa'i kuwana wagayrihim iyo geyrkood wa adhirnaa ilaahu naga sarraysii calayhim dushooda fii caafiyatin caafiya maceeda xaala aan nahay wasalaamatin iyo nabadgelyo caamatin caajilan oo caam ahoo caajilan fii caajilin waqti deg deg ah fakulu hadihi lmadkuuraati madkuuraatkan oo dhan jaa-a fiiha waxaa ku yimid xadun boorin akiidun aada u adag wahiya mujarabatunna weeyaan waana la jaribay waxaa dhici karta in la leeyahay xasantunaa waan dhowray kullanaa dhammaanteenaan dhowray ajmaciina annagoo dhan bilxayi alqayuum ayaan ku dhowray alladii laa yamuutu abadan wadafactu waan reebay cannaa xaggeenna asu a ah xumidaan ka reebay bilaa xawlin walaa quwatin xeelad iyo awood la-aan ilaa billaahi inaan kaalmaysanayo ku dafcinayo xumaanta maahane alcaliy alcadiim saa in la dhahno suuraayb ayb wabilahi towfiiq sal alla wslam calaa nabiyina mxamed wala ali